bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى أشhrف الأnbiyaءi wاlmursaliin nabiyina mxamadi wclى alih wصaxbih ajmaciin ama bacd cashirkani waa kii konton iyo shanaad ee ka mid ah min riyaad الصaalixiin min kalaami sayid اlmursaliin baabu fadl اlxubi fi اllahi wاlxahi calayhi wإclaami الrajuli man yuxibuhu anahu yuxibuhu wmada yaqulu lah إida aclamahu wuxuu baab yahay fadlulxubbi fillaah ilaahay dartii in laysku jeclaado iyadoon dan kale laga wadanin ood ruuxa wanaaggiisa diimeed aad ku jeclaato iyo ilaahay dartii fadliga ku jira iyo khayrka ku jira iyo walxahi calayhi in laysku caraabiyo laysku canaanto laysku guubaabiyo dadka in loo jeclaado alla dartii iyo wa iclaami arajuli qofku inuu ogaysiiyo man yuxibu ruuxuu jecel yahay annahu yuxibu inuu jecel yahay ruuxaad kalgacayl u qabta diineed iyo alla dartiina inaad ogeyso u sheegto ee inaad jecesha inay sunno iyaduna wamaada yaquulu lah idaa aclamah iyo wixii aad odhan lahayd haddii la haduu hadduu axadku yidhahdo ilaahay dartii baan kuu jeclahay jawaabtii lagaa mudnaa ama aad adugu odhan lahayd qaala allahu tabaaraka wa tacaala muxamadun rasuulu ullah muxamed waa rasuulkii ilaahay oo dhab ah wاladiina macah nabigu kuwa la jirae muslimiinta ana ashidaau cala اlkufaari gaalada ayay ku kakan yihiin ku adag yihiin ashida waa jamcu shadiid gaalada ayay ku adag yihiin oo waxaa weeye waa aciza fii jaanib اlkufaar ruxamaau baynahum kuwa isu nugula ayagu isu naxariista weeye ruxamaa waa jamcu raxiib idan gaaladana waa ku kakan yihiin waa ku adag yihiin oo xubinkoodii iyo cadkooda ka dhacsadaan dulina uma muujiyaan iyo nuglaan wixii muslim oo dhanna waa u dabacsan yihiin dhaqanka muslimka sidaasaa laga rabaa ah, ilaa aakhiri suura ilaa suuradda dhammaadkeed aayaddan dheer eed garanaysaan weeye aad ilaahay ugu ammaanay muslimiinta iyo asxaabu muxamadin ridwaan ullahi tacaala calayhim wa qaala tacaala wuxuu kaloo rabbi yidhi maxalushaahidkuna ruxamaau baynahum w ruxamaau baynahum ruuxa muslimka waxaa lagu yaqaanaa dadka muslimiinta inuu dabacsanya u naxariisto ilaaha dartiina u jeclaado wey wاladiina kuwa tabawau daara daarta degay ay sakanuu addaara daartana waa daarulhijra madiina wey kuwa degay ee askumay daarulhijra iyo wliimaana iimaankana degayo iimaanka ee la yimid min qablihim min qabli hijrat intaysan soo jirin muslimiinta kale yuxibuuna waxay jecel yihiin kuwaasi madiina jooga madiinana deganaa iimaanna yeeshay intaaban loo imanin ka hor yuxibuuna waxay jecel man haajara ilayhim dadka u soo hijrada u yimaada muslimiinta ku soo qaxa ama miciin soo bida ama xaggooda u soo xayda ama soo islaamsaday jecel yihiin yacni waa manqaba bini aadam aan ayaga ka ahayn aan loo qiran weeye laa laa yuujad dadayna isku abtir ahayn oo dhalasho idinka dhexaynin oo dhalyo idiin dhexaynin oo kumaankum ah oo soo barakaco ku soo dal fadhiistay oo biyihii baadka kula qaybsaday oo dumarka kula qaybsaday oo wax walba adduunyaa ah kugu cidhiidhiyey inaad jeclaato weliba tiraada ha la soo wado ansaarun baa laga helay ansaar baa laga helay aadamaha kale waa laga waayay ilahay baa u qiray yuxibuuna man haajara ilayh axad bini aadanoo hadda jecela inuu ummad kale intay soo barakacda asaga dul timaado ma jiro mana soo helaysaan la socda dawsha ayada ah laakiin ansaar baa ilaahay u qiray subxaanah wa tacaala walidaalika laga dhigay ansaar jacaylkooda inuu yahay calaamat اliimaan ninkii nacabna uu munaafiq yahay ansaar alansaar waa magac islaami ah oo ilaahay subxaana wa tacaala u bixiyey waa jamcu naasirin aw nasiir waynu gaari doonnaa in sha allah yuxibbuuna man haajara ilayh dadka u soo hiroonaya ee ku soo barakacaya dul imanaya ayay jecel yihiin oy weliba raalli ka yihiin waxay ku nabi dhaheen ansaar maanan arag qowm kaga wanaagsan wax yar kala goosashadii wax badan bixintii u fiirsa hadda gobonnimo ay ku dhammaatay nimanka ayaga ah waxay dhaheen intaan noolayn bayn haddaan muhaajiriin nahay qoom ansaar kaga wanaagsan maanan arag xandha yar wax yar in la kala goosto wax badanna la bixiyo waxay dhahen hadday wax badan helaanna waxay dhiibaan ay bixiyaan wax bixiya arki maysid hadday xandhadu yaraato sadku yaraadana intaa yarta aniga igama badno odhan mahayaane waad kala jabsanaysaan baniaadamku waxaa lagu yaqaana markuu xoogu hayana inuu waxbaxsho markuu neefku caana yareeyo hawshu ciidiyanto inuu dhaano maanta tayada baan ku filanahay tol wax ooma hayo halayga leexdo maanta qaranyaan la y weyddiinin bishan bishaydii ma aha ansaar waa maxay waxay dhaheen wax yar kala gooshasadii iyo wax badan bixintii qowmkula mid maana arag waxay dhaheen nabi allah waxaan ka baqaynaa oo maxaa jira almu'na wa shaarakuuna fi lmahna xataa khifna anlaa yatruku lana min alajri shaya waxay dhaheen nabi allow way naga qaadeen beerihii ayagaa fali ayagaa waraabin ayagaa ilaalin wixii ka soo go'ana waan qaybsanaynaa kharash iyo dhib ayagaa dusha saartay wixii dheefa yimaadana waan kala goosanayna ilaa aanu ka baqnay dheheen ansaar inay ajirkao dhan balla tagaanoo waxba aysan noo reebin nabi allow maxaan samaynaa nabi wuxuu uhi laa ajirkao dhan ma qaadan karaan maa anaytum calayhim wa dacawtum lahum ansaar abaalka hadday galeen u abaalguda maxaan ugu abaalgudnaa ka mahad sheegta ammaantooda sheega dhagtoodii wanaagsaneed wada laa maa anaytum calayhim wadacawtum اllaha lahum ansaar nimankaas weeye axmed baa xadiidka wari bisanadin saxiix nimankaa way nimanka ilaahay ka hadlay yuxibuuna man haajara ilayhim qisadooda waad garanaysaan hadda can anas bn radi allahu tacaala canhu can nebi sal qaal alaaun saddex arrimood man kunna fiihi ay man wujida fiihi waa kaanada itaamada aad dhihi jirteen man kunna fiihi ninkii ay ahaadaan ee laga helo saddex calaamo ama saddex arrimood ruuxii ku tilmaanaada wajada wuxuu helaa bihinna ay bilkhasaal alaa saddexda calaamo wuxuu ku helaa xalawat aliimaani iimaanka dhadhankiisa iimaankaa u dhadhama diintaa u dhadhanta nuxur iyo wuxuu ka helaa naacaw ka helaa waa ku xasilaya wajada bihinna wuxuu ku helaa saddexdii calaamee uu ku tilmaanaaday xalaawat اliimaan iimaanka macaankiisa midda koobaad an yakuuna allahu warasuulu axaba ilayhi mima siwaahuma an yakuuna inuu ahaado allah alla weyne iyo warasuulu nabigiisa muxameda calayh salaat wasalaam axaba ilayhi mid laga jecel yahay mima siwaahuma wax kastoo ka soo hadha alliya rasuulkiisa alliya rasuulkiisu waa inaad ka jeclaato ood axad walba ayagu kaala weynaadaan oo alla qalbigaada iyo rasuulka ku weynaadaan axad walba ood jeceshay aabbaha iyo hooyadaba allah ka dhiga ayaga aad ka doorato walidaalika fuqad waxay waman axabba hayr allahi akara min xub illaahi warasuulihi faqad kafar u fiirsada hadda waman axabba hayr allahi warasuulihi akara min xub illaahi warasuulihi faqad kafar suuratu tooba yaa lagala sarbaxay qul in kaana aabbaa'ukum wa abnaa'ukum akhriya ragga sidaa u tasriixi waxaa ka mid a ah ninkii lo odhan jiray nuurudiin almawsici alfaqiih ashaafici almuxaqiq alyamani taysiiru اlbayaan liaxkaami اlqur'aan ka akhriya xanafiyaduna ayagu waaba sharxeenba matniga kutubtooday ku qoraan iska ilaaliya marka hawsha ayadaa qalbigaada ilaahay jacaylkiisa iyo rasuulka jacaylkiisa wax kaga badan waa inuusan jirin midda labaad wa an yuxiba almara laa yuxibuhu ila lilah wa inaad ruux muslima ah jeclaato adoo alla darti u jeclanay oon dan kale ka lahay wa an yakraha ruuxa muslimku waa inuu kohdo oo u naco an yacuuda yacuuda huna waa yasiira cawdadu ma aha shay hadda kahor ahaan jirto dib ugu laabato min uma lagu khaldamay aayaddii aayaddii caraf wadaadda mufasiriin badan ku khaldameenoo wamaa kaana an nacuuda fiiha ila an yashaa allah bay dhaheen waxaa ka muuqata shucayb iyo inuu gaalnimo soo maray annacuuda waa khalad iska ilaaliya caadde iyo cuudu iyo rajaca iyo yarjuc marna waxay noqdaan alcawda wاlrujuuc ila ma kunta calayhi saabiqan marna waxay noqdaan bimacna sayrura faqad asayruura inaad wax noqoto uun weligaaba soo marine tanaa ka mid ah yacuudda hunaa waxay an yasiira ayib qasabma inaad gaalnimo soo marto ee waa maxay waa inaad adoo islaamba ku dhashay muslimna ahaa weligana aad gaalnimada u si aad dabka iyo cadaabka u necab wa an yakraha waa inuu kodo ruuxa muslimka an yacuuda an yasiira fi اlkufri an yakuuna fi اlkufri inuu gaalnimo ku dhaco bacda an anqadahu اllahu minhu intuu rabbi ka badbaadiyey kadib ilahay baa kaa ilaaliyey ama adoo gaalahabaad islaantay ama inaad gaalowda rabbi kaa dhowrayba oo rabbi kaa dhowray oo kaa ilaaliyey kamaa yakrahu siduu u dhibsanayo ruuxa muslimka an yuqdafa fi الnaar in naar lagu tuuro dab in lagu geliyo waa tamhiil iyo suuro dhowayn iyo taqriib mooyane xataa xaqiiqa maaha dabkii wuxuu dhanba xataa waa inaad si ka daran aad u necab tahay gaalnimada muttafaqun calayh idan maxalushaahidku wa an yuxiba almara laa yuxibuhu ila lilah inaad ruux muslima jeclaato adoo alla dartii u jeclaanay dan kalena aan ka lahayn وعn أbي هuرaرة رضي الله تaعالى عنه عن النبي صلى اه عليه وسلم iska sahlantahay iska ilaaliya hadda waa kelimo si dhabyar loo yidhaahdo khatar badanna xambaarsan waxaa iska yar iska fudud la yidhaahdo hebelow ilahay dartii baan kuu jeclahay ilaahay dartii baan kuu jeclahay hawshaasna ay dhici karto inta badan inay been tahay inay been tahaybaa badan dana kale iyo masaalix kale iyo isfahan iyo isku guruub iyo isla qabsi iyo sheekadoo iskugu kiinbaxda iyo hawlo badan baa meesha ku jira saa darteed ka aad lahayd ilaah dartii baan kuu jeclahay wax yaroo adduunya haddaad isku qabataan waad kala boodaysaa hadhow aduu higaadin baa lagu arkay oo meelaha maqaxyaha fadhiya oo xisaabinaya iska ilaaliya eraygaasi ilaahay dartii baan kuu jeclahay waa eray qiimo badan ilaahadduu dhibkaa yahay hadduu dhabkaa yahay cafwan hadduu laakiin waxaase u badan aniga intaan kolley tijaabiyey inuu been yahay soomaali dhexdeeda inuu been yahay u badan iska ilaaliya وعn abi hurata radi اllahu tacaalى canhu can nabi sl slam qaala sabcaة toddobo yudilhum اllahu ilaahay hooskiisuu rabbi hadheeyaa oo carshuraxmaan hooskiisa yowman maalin buu ilaahay toddobadaas hadh iyo hoos siiyaa laa dilla hoos uusan jirin ilaa dilluhu ilaahay hooskiisa mooyeen midka koobaadii imaamun caadilun waa mas-uul garsooraa ah, caadila imaamkuna waxay ka wadaan oo laga wadaa biitifaaq ahlicilmi axad walbo mas-uuliyad iyo xil muslimiinta u haya darajadiisu intay dooni la ekaato imaamun ay mas-uulun wa amiirun caadilun garsooroo caadila man huwa alcaadilu wa almuttabicu liamri illaahi alwaadicu likuli shayin fii mowdicihi min hayri tafriiطin wala ifraad hada huwa tacriif asaxiix lilimam alcaadil cinda ahli اlcilm wa almuttabicu liamri اllah alwaadicu likuli shayin mowdicah min hayri ifraaطin wala tafriid waa axadka ilaahay amarkiisa raacaya diinta ku dhaqmaya diintu waxay fartay samaynaya waxay ka reebtana ka leexanaya shay walba xagga qismada iyo dhaqaale iyo iqhtisaadka na u dhigaaya mil shay walba meesha loogu talagalay dhigaya isagoon gaabinaynin ama aan gabood falaynin imaamun caadil maxaa yeele ninkan maxaa loogu bilaabay manfacadiisa siibawayhi fii kitaabi wuxuu yidhi carab waxaa dhaqankeeda ah inay hadalka ku bilaabaan maa huwa ahamu cindahum wa hum bihi acnaa waxay danaynayaan ama agtooda afdale ahm amay ku bilaabaan rasuulkuna waa maxay hadda waa carabi saliiqiya ah? idan imaamun caad lanna waa nafciisu waa mutacadi nafciisu waa ummadoo dhan buu gaarhaya hadduu asagu hagaago dalkoo dhan baa hagaagaya iyo taliska iyo nidaamka siyaasiga hadduu inoo hagaago waynu hagaagaynaa haddii talisku iyo madaxdu idinka hallowdana idinkoo kulligiin fiican waxba idiin socon maayo wax idiin hagaagaya ma jiro haddaan masaajidda buuxinno oon wax walba toosinno innagu haddaan racyad nahay laakiin madaxa sare inaga fasahaado waxba inoo socon maayo walidaalika iyo sayidina cumar abubakar cali cumaan kulli ka dardaarmeen in la hagaajiyo eh, nidaamka siyaasiga ah akhwaanu muslimiinku waagay tarkiiziyeen alandima alxaakima faqad asaabuu calaa hanaatin fiihim wa kufriyaatin fiihim taasi ay dambayso haddaad maanta laku mashquulso islaaxulfardi islaaxulfardi ninka meeshaa fadhiyan uu mufsid yahay waxba kuu socon maayo wax kuu socon hadday laakiin talis kuu hagaago kulligin waad hagaagaysaan idinkoo dowladda saaka kii shaqa doontay markuu xafiisku u yimaada sarwaalkiisa la fiiriyo oo mas-uulka meesha fadhiya booliska iyo askarta iyo waxo dhan kor kuu fiiriyaan ole adugu garhkaad xirtaa shaqa lagu siin maayo kulligii garhkaad la baxaysa soo maa kulligiin sunnada sirwalka kor baad geynaysaa maamul waa hawshaas nidaamkaas wax ku hagaagaa haddaan nidaamka siyaasiga idin hagaagin waxba qaban maysa waxba keeni maayo qur-aan akhriskiinnu salaadiinnu soonkiis agga ilaaxa dunyada taas aad u fahma imaamun caadilun ka koobaad wa shaabun midka labaad waa nin dhallinyaroo nasha'a ku barbaaray fii cibaadatillahi ilaahay caabudiisa waa dhallinyaro dhallinyaro intuu geed ka boodu tala ka boodaa baa la yidhi shaawadaa ku badan boodboodkaa ku badan caqligiisu weli ma fadhiisanin waa sabaynayaa khibrad badan ma laha asagoo saa u oy badan tahay waxyaabaha baalmarya diinta waxyaabaha baalmarya wanaagga ay badan tahay haddana hadduu dariiqi ku hagaago waa nimaan la qaadan karin nin aad u qiimo badan wey wa shaabu nashaa fii cibaadat illah midka saddexaad warajulun wey midka saddexaad qalbuhu qalbigiisu mucallaqun lagu xidhay fi lmasaajidi masaajida mutacalliqun bilmasjidina waa riwaayo kale qalbigiisibaa masaajidka ku xidhan riwaaya fasirtay idaa kharaja minhu caadda ilay hadduu ka baxo oo dan u baxo soo qabsado haddana waa ku soo noqonaya masaajidkuu jecel yahay masaajidkeena keena halkaasuu jecaynu fadhiisto ku qona akhristo iska dhex joogo intuu meelaha iyo bannaanaha fadhihi lahaa midka afraad warajulaani taxaabbaa fi llaahi waa laba isu jeclaatay ilaahay dartii taxaabbaa fi llaahi taxaabbaba fi llaahi bay asalkeeda ahayd booda dambaa isku qabtay filaahi ilaahay dartii bay isku jeclaadeen ijtamacaa calayh xubbigaasay ku kulmaan hadday kala tagaan oy muddo kala maqnaadaan waaga dambay kulmaan kalgacalkii alla dartii isu qabaan wa tafaraqa calayh waana ku kala tagaan wax adduunyao kala geyn ma jiro weeye kalgacalkaas ay kulmaan waana kala tagaan midka afraad mise waa kii warajulun weeye midka shanaadeed dacad waa u yeedhay imra'atun haweenay baa codsatay daatu mansabin magac u saaxiib magac leh waa haweenay magac leh oo dhag wanaagsan oo reer wanaagsan ka soo jeeda iyo wa jamaalin quruxba u dhalatay quruxna wayle dhaban iyo dhegba way leedahay waa gabadhu dhaban iyo dhegba way leedahay markaasay zina ka codsatay faqaala ninkii wuxuu yidhi inii ahaafu allah ilaahay baan ka baqaya inii ahaafu allah dan kale ma aha dan kale uu ka baqay ma jire wuxuu un ka cabsaday alla weyne marka kaasna ilaahay subxaanahu wa tacala carshuraxmaan baa la hadhinaya maxaa yeele haweenay dhag wanaagsan oo quruxsan oo isu kaa bandhigtay raggu inay diidaan way adag tahay ninkii ka badbaada hada maaam almaqaamu yusufiyu baa la yidhahda maqaamu yuusuf calayhi salaatu wasalaam hawshaan dumarkuna lama wadaagaan nin quruxsan oo magac caleh hadduu yidhaahdo aan kaa zinaysto gabadhu innii akhaafullah tidhaahdo xukunka ma soo gelayso hawshaan raggay khusaysa maxaa yeelay saddex arrimood bay yaa la sheegay kow dumarku ragga waa ka xushood badan yihiin dhaqan hawshaan marka laga hadlaayo labo way ka sabir badan yihiin oo dareenka iyo shahwada dumarku intay u gegsadaan raggooma gegso raggu way waalanhayaan ayagu hadday hawshaa waayaan wayba ku dilahayaanba rag bayba ku laayaan xoolayba ku baabiiyaan dunyo dhan bay ku rogaan dumarku hawshaasi way kaga sabir badan yihiin midda kale caadatan dalabka noocaase cadee sariixa dumarku maba yeelaanba qorsho kale iyo qalqaalay wax ku yeelaadhe xataa midka xalaashahaa baan keen aan waxaa sameeye lagaa dhegaysanayn miyaad fahateen warkaas inaan si xun u dhigaa laga yaabo laakiin macno fiicanuma u jeedaa e marka waa uun si hawlahaasay ku celiyaan isku ma aha isku ma aha intaasoo u dhaxaysa fawaariqa ayaa xukumka kala geynaya midka alixaade wa rajulun wey rajulkunin wey tasadaqa bisadaqatin sadaqa sadaqaystay fa akhfaaha qariyey waxbuu la baxay sadaqadii buu qariyey xataa laa taclama shimaaluhu ilaa aysan bidixiisu ogaanin maa tunfiqu yamiinuhu midigtu waxay bixinayso waa kinaaya can alikhfaa sadaqooyinka naafilada ee sunnada laga hadlaaya salaadaha waajibkaa ah, in la muujiyo meel arkay lagu tukadaa sunno ah sakada waajibkaa ah, in la idhaariyaa waajib ama sunno ah la qarinaya eed asturayso waa wixii sunno ah salaadaha sunnooyinkaah ee sadaqaadka howlahaasaad asturanaysa ninka wuxuu ku dadaalayaa in uu qariyo wuxuu bixinaya ilaa labadiisa gacmood ay is ogaan waayaan walidaalika bacdu salaf say xugum u darajadan iyo fadligan waxay samayn jireen masaakiinta suuqee meelaha taagan ee waxba wax yarhaye ee ganacsi isku daayay naftooda ku celcelinhaya yay dhihi jireen shayga waa imisa waa intaa lacag an shilin wey kun shilin bay u dhiibayaan waxbuu baar sarf ma haysidii iska xaji waan kuu soo noqon wuu kaga tagahayaa haddaan soo noqon waayo iska isticmaal welina ku soo noqon maayo shay yar buu ka qiimo badan buu siin shayga yarna dib buu soo wareego asagii buu soo celinoo nafaqa ruux ugu soo dhiibo sii lacagtina waa ka tegaya weligii lama ogaanayo hawsha marka waa in lagu dadaalo sheegaad bixinayse sadaqada ah ha kuu qarsoonaado suu kuu anfaco midka toddobaadee u dambeeya wa rajulun wayadakar allaha khaaliyan ilaahay xusuustay ilaahay wanaaggiisa khayrka jannada cadaabka naareed culayskiisa akhdaaduu galay ilaahay suu ugu naxariisanaya ugu dulqaadanaya howlahaasuu isu qaqabtay dakar allaha ilaahay buu xusuustay khaaliyan isagoo keligii oon cidna la joogin ruuxna istusaydhen fafaadad caynaahu labadiisi indhood baa shubmay oo waa ilmeeyey min khashyat illaah xadiidka kale wakiaad ku garateen ku marteen il ilaahay dartii iyo rabbi la oyday lama cadaabo naarna isma arkaan marka waa howlahaasi toddobadaa yuu nabigu hal mar xadiid ku sheegay laakiin dadka ilaahay hooskiisa harhsanaya carshuraxmaan harhsan doonaay toddobaatan baa la gaadhsiiyaa toddobaatan bacd ulmuxadisiinna ajzaa xadiiiyay ka qoreen sida xaafida sakhawiya kayrkiiba marka aad bay u badan yihiin waxyaabaha lagu harhsado ilaahay hooskiisa maalinka qiyaamee qoraxda halkaa dhakada laisu keenayo in hoos kale uusan jirin ilaa dilla carshi raxmaan mooyeen hawshaani marka waxaa laga hadlaya hooskaani waa hooska khaaska ah hooskaani waa hooska khaaska ee dad goonaha ama hooska caamkaa nabigu wuxuu inoo sheegay maalinka qiyaama nin walba wuxuu hadhsan doonaa hooskii sadaqadiisii hooskii sadaqadiisii wاlrajulu fii dilli sadaqatii xataa yuqضى bayna الnaas nabig wuxuu sheegay alayh الsalaaة wasalam qorax marka la isu keeno nin walba intuu sadaqo bixiyey ee wax la baxay baa hooskiisa uu gaadhaya uu harsanaya qoraxda ka xijinaya inta ummadda la kala xukumayo ruux u dambeeyo xukunkiisa la dhammaynayo dalladii aad la baxday eed diyaarsatee sadaqada ahayd baad harsanaysa ama isku yara hadda intaad adduunka joogto ama dallad weyn oo ree hebeloo dhan baad deeqda diyaarso aday markaa kuu taallaa muttafaqun calayh kuwa ilaahay subxaanah wa tacala hooskiisa harsanaya min hayri xisaabin walaa cadaab allah nagu daro وcanhu can abi hurata radi allahu tacaala canhu qaala rasul lla sl lay wslam ina allaha tabaaraka wa tacala yaquulu rabbi wuxuu leeyahay yowma alqiyaamati maalinka qiyaamo ayna almutaxaabbuuna kuwii isjeclaa awey bijalaali ay lijalaali aniga weynaynkaygii hebed darta isku jeclaada waa muhim jiddan almutaxaabbuuna fii umuurin uhra liumuurin uhra liaqhraadin uhra limaqaasida shata maa yanfac maa yasiir ma soconays ilahi wuxuu hi ayna almutaxaabbuuna bijalaali culamaaulbalaaqa waxay leeyihin jalaalka huna waxaa loogu sheegay culamaalmacaani wasfu ljalaala huna waxaa loogu sheegay walhayba walcadama aqraadoo dhan baa la diidahayaa shahwe iyo dareen kale iyo danaysi kale o dhan ka baxo licadamat illaahi subxaanah wa tacaala ilaahay weynankiisa dartii baad ruuxan u jeclaatay inuu waddadii alla ku fiican yahay alla kaaga dhow yahay qiimo badan yahay baad ku jeclaanaysa hawshaa marka waa hawl culus ayna almutaxaabuuna kuwii isu jeclaa away bijalaali ay bisababi cadamati bisababi haybati alyowma maanta udiluhum waxaan hadhaynayaa fii dili hooska yowm maalin laa dilla uu hoos jirin ilaa dili hooskayga mooye rawaahu muslim de raggii todobadee la soo sheegay qayb ka mid mid ka mid ah marka waa hawshu waa in hawshaa iska hubso markaad hebel waan ku jeclahay alla dartii baan kuu jeclay ishubi soo tilmaan issoo baadh hawshaada ka baaraandeg markaad hubsata hebel dan kale inaadan ka lahayn ahalnimo saaxiibtinimo dhalasho xididnimo midna inaadan ku danaynaynin ilaahay dartii wanaaggiisa iyo diinkiisa markaan baad kartaa alla dartii baan kuu jeclaa saa darteed baa maxamed marka lagu yidhaahdo ilahay dartii baan kuu jeclay ninkii imaamka ee qaymaha badnay caabidka xaggana mujaahidka khazaaga ahaa ee saaxibu almaqaamaat waalkaraamaat mujaabu dacwa buyuu ah waad garanaysa maxamed muwaasic waa taqaanaan marka la yidhaha ilaah dartii baan kuu jeclahay wuxuu dhihi jira ma hubtaa haa allaha dartii ii jeclaad asuguna ha ku jeclaado markii intaa uu yidhahdo uu ka sii jeedsan jiray ruuxa ilahay buu bari jiray ilaah waxaan kaa magangalay in dartaa la ii jeclaado anuguna agtada aan ku xumahay hawl culus in muslimku ku yidhaha adigana ilaahay aad ku xun tahay waddadiisii ilahay ku necabayso mushkila maaha ilaahu taasaa kaamaanka u jiray hawl culus hawshu hawl saaran maaha in aadamuhu iyo basharkii makhluuqaadkadi dhahaan ilaahay dartii baan kuu jecel oo adiga dartaa ligu weyneeyo xaggana anugu aanan ku fiicnan waddadaadi oon ku xumahay ood cadhaysan tahay baan allow kaa magangalay aad hawsha oga fikira rawaahu muslim وcanhu can abi hurayra radi allahu tacaala canhu qaala qaala rasul lah sal ly slam wladii nafsii biyadihi allaha naftaydu gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartay laa tadkhulu ljannata janna geli maysaan xataa tu'minuu ilaad iimaan dhaba la timaadaan walaa tu'minuu iimaan dhammaystirana la iman maysaan xataa taxaabbu tataxaabbabuu bay asalkeedii ahay labadii to'ood midna waa la gooyey labada boodod baa la gooyey dhaqankana waa la isticmaalaa ilaa aad isjeclaataanoo alla dartii isku jeclaataanna iimaan dhammaystiran laydinka heli maayo awalaa adullukum yaana idin tusayna muslimiinay waaba idin tusahayay calaa shayin camal iyo cibaado idaa facaltumuuhu haddaad samaysaan ood yeeshaan taxaababtum ufshu salaama baynakum nabi allow haaweena tus weeye salaanta faafiya issalaama isbariidiya iska warqaba isbooqda istoyda waad xadhiggaa markaad hayso jacayl baa abuurmaya rawaahu muslim muslim baa wariya xadiidka asaga wa canhu can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu can الnabiy sal lay slam rajulan zaara ahan lahu fii qaryatin ukhra ana rajulan ninbaa zaara wuxuu booqday ahan lahu walaal uu ilaahay darti walaalow ahaayeen fii qaryatin ukhra tuulo kala joogay wayna soo marray xadiidka habeen dhaweyd baynu maraynay faarsad allahu tacala ilah wuxuu u cimilgeliyoo u dhigay waddadii uu ku so madrajati ay calaa ariiqihi marinkiisii iyo waddaduu sii marayey ee rabbi wuxuu u dhigay malakan malag min almalaa'i ka mid a ah. wadakara alxadiia buu sheegay subanuhu xadiidkii asaga ahaa dheeraa cafwan ilaa qawlihi ilaa laga gaaray nabiga hadalkiisii ahaa ina allaha subxaanahu wa tacaala ilaa qawli qowli malg cafwan umalgu ina allaha qad axabaka kama axbabtahu fiih in allaha qad axabak ilahay waa ku jeclaada nin yahow zaa'irka ah kamaa axbabtahu saad u jeclaatay masuurka allaas u booqday fiihi fillaah rawaahu muslim waqad qablahu baabkan hadda aynu kii ka horreeyey buuna ku soo hormaray xadiidkan buu ku wa can ilbaraa ibni caazim radi allahu tacaala canh nabi sal lay wasalam annahu qaala fi lansaar nabigu ansaar wuxuu ka annahu qaala fi lansaar ay fii madxi اlansaar wamanqabatihim laa yuxibuhum ma jeclada ansaar ilaa muminun ilaa muminun saadiqun wey saadiqu liimaan mumin iimaan dhammaystirma lagama hadlahayo hunaa waa sidqi sidqi baa loo jeedaa laa yuxibuhum ansaar ma jeclada ilaa mumin ilaa saadiqun fii iimaanihi walaa yubqiduhum ansaar ma necbaadoo ma naco ilaa munaafiqun afka muslim mooye munaafiq waa maxay waa afka muslim afkuka muslim yahay afka muslim uurka gaal bay dhahaan afka muslim uurka gaal si bay u cabireen man axabahum ninkii ansaar jeclaada axabahu allahu allah jeclaanaya waman abqadahum ruuxii colaystoo necbaada ansaarna abqadahu allahu allah necbaanaya muttafaqun calayh alansaar waa jamcu nasiirin ka shariifin wa ashraaf aw am waa jamcu naasirin ka ansaar marka meeshaasay diinka ka jooga xadiidka anas ee sunanka waxaad ku marteen aayat اliimaani xub اlansaar iimaanka calaamadiisu iyo astaantiisu waxaa weeye ansaaroo la jeclaado wa aayat الnifaaqi bukd اlansaar astaanta lagu garto nifaaq iyo gaalnimo iyo diin nacayb iyo afka muslim uurka gaalla waa ansaaroo la necoo lala colloobo xadiid ibn cabaasna waxaa ku yimid asaguna laa yubqid اlansaara axadun yuminu biاllahi wاlyowm اlaakhir laa yubqid اlansaar axadun yuminu biاllahi wاlyowm اlaakhir alle iyo maalinka qiyaame axad rumeeyey ansaarna yaqaana maba nici karo ninka ansaar necab laa yuminu biاllahi walaa biاlyowm اlaakhir adu aad sheegatid alle aad rumaysan tahay aakhariyo alle laakiin waa afka baarkiisa waa iimaan hayru muctabara waa iimaan lugawi ah ma yanfac wmaa yuminu akarum biاllahi ila wahum mushrikuunoo kale weeye alimaan aharci baa laga hadlaya culimmadu hawsha way caddeeyeen nabiguna waa ishaaraadka subana waa laga fahma maxaa yeele ansaar maxay qabteen iyo gargaarkii iyo tolnimadii ay la yimaadeen baad maanta muslimiin ku tihiin nebi maxamed iyo ahalkiisii iyo saxaabadii muhaajiriin markii la soo barakacshay meeshay u istaageen waad ogtihiin ansaar iyo waxay sameeyeen bal nabigu wuxuu ku yidhi ansaari xaqi saaraa way guteene waxaa hadhay inaad u abaalgudaan wixii xaqa ilaahay saaray ee islaam in loo hiiliyo nabiga la garab istaago muslim go'moon la garab qabto way guteen buu nabg alayh isalaatu wasalaam muhaajiriinay kooda wanaagsan xurmeeya midku xumaanta sameeya u dulqaato cafiya ka warqaba dadku way badanayaan iyaguna way yaraanayaan ansaar waxaa lagu yaqaanaa big alay salaatu wasalaam xadiis xasan cala araajix inay yaraadaan ool ansaar la waayo markii hunguri iyo amac u yimaado howlo jidin la qaybsanayo howlo jidiin iyo howlo xolquuni marka la qaybsanayo ansaar mama yimaadaanba gobbaa hawshaa lagu yaqaanaa wayakuruuna cinda alfazac cabsi markay timaado iyo hala dagaalamo iyo dareen iyo war dhiilala iyo qayla timaadana waa diyaar heegan ninkama maqno wixii dhib ah diyaar buu dheefna waa maxay oga tagayaan xabatuullada qolyahaan dhihi jiray soo garan maysaan wuxuu ihi markuu xeero tago ninkii geeli shubahayay oo dheelmadowey maantao dhan baa la shubahayey caawo dhan la mayracahayey baadidiisaa la doonahayey inkii soo weeraa lagula dagaalamay dhib libaax baa laga dhacshay wax walbaa loo soma ninkii geela soo dheelmay ilaa haweenka iyo caruurta iyo qolyaha la ininlayaalka iyo wadaadaha iyo waxaa loo lisoy noolaadaan asagoo waxba la siin maayo hadda goornao tabliiqaynay waan idiin sheegay niman geel shubayan ku maray gerigo'an ceelkeedii waan idinka sheekeeyey muxuu lahaa markuu xero tago xumi naagu xabatuuladu iigu xoog badan xarbaheedaan anunba u xidhan buui raganimo sidaas weeye warkaamaad garatee wuxuu yidhi markuu xero qayb dheer buu lahaa hadda kor baa kuma waa degdegaya inaan baabka gaadhaan rabaaye wuxuu idhi markuu xero dheelmado xumay naagu way xun yihiin waa hawlihii reer macallin hawshaa layguma qabsan karo xumay iyo wuxuu idhi xaabatuulladu xaabatuulle ma taqaan xaabatuulladu waa ninka reerka dhibun oo la jooga ninka calaankaa midka naafayga ah wadaadka iska siyaaraysta inan layaalka macawiista intuu shoollaha geys iska xaragon asagoo caana iyo hawl ila gabar buu reer ka qabaaye geela maali maalin laga maarmi waayo un mooye loo dhaqaaqi maayo halkaasaa lagu ilaaliyaa inlayaal waa taqaana inlayaalka wadaadka martida ah xerta dad odayga ka baxay mxuutabartii <laughs> ka tag dadkaas waxaa la yidhahdaa xaabatuullo waa dadka nacfigooda iyo dhibkooda uu badan yahay dhibkooda ee reerka saarane culayska ah yaa xaabatuullo la yidhaahdaa wuxuu ihi markuu xero tago xumay naagu xaabatuullada iiga xoog badan markuu geelu soo dheelmado geeli baa soo dheelmaday dhiilki keena dhilka baa lala soo ordiyo idan liso oo carruurtii seexatay baa leeyahay wuxuu ihi iiga xoog baa iyagaa u soo diyaargarooba dheeftiisa xarbaheedana hashaan heblaha xar inaan ku dagaalamo oo la raadiyo lagu dhinta anunbaa u xidhan bur cid kale ooma xidhno yaa u xidhan anaa u taagan macnihiisu waa maxay wixii dheefa waxaan u daayey ahalkii masaakiinta iyo dadkaas danyarta ah wixii dhibaan anaa diyaar u ah ragnimo saasa lagu yaqaan ansaartaasaa laga helaa haddee yaqiluuna cinda الطamc wayakturuuna cinda اlfaزc ansaar marka waxaa way way gubteen xilkoodii dadka saasaa laga doonaya markaasaan wax noqonaynaa laakiin haddaad mid walba uu ku soo ordahayo nacafiga asagu dhiig la soo ordi oo haweenkii iyo oo gaajisa la soo wada qamaamaysaan haddaad doonayso inaad soomaaliya ogaatay la xaj ama la cumrayso ajansi raac rixlo yar hoteel la kirayn ninkii ragga ugu feero weynaa ee ugu quruxsanaa ee ugu lacag badnaa yaa sariirta ugu fiican isku kala bixeen kaasoo haban kala fiijini lama soo geli kara intaana haysta duqayd iyo waayl dhulka daadsan baad arki sumayda arag weydiiyo qolyaha xajka qaada laba gooron tagay saddex gooron meeshay tagaan ku arkay sida ayada gubanimo way dhammaatay hadda inaan noolaanno sida xayawaanka unbaa inoo dhiman sida dameerihi <clears throat> marka ansaar waxaa ilaahay ku siiyey sharafta ayada ah ninki ansaar yaqaana iyo waxay abaalay galeen iyo waxay nabiga u galeen iyo say u hiiliyeen iyo meeshay diinkan la soo mareen wuu jeclaanaya hadduu diinku dhab yahay ruuxaas haddaad diinka islaamka nacabaydna ansaarna aad ogaato wacdarahay dhigeen iyo fadalladay dhigeen waad nacaysa illa waa nimanka hawshan dhan ba istaajiyey soolxadhi libax nin gala iyo nin gallanba og cadowgaa waxaa leeyihi xabiibka xantaaba xabiibka iyo xaasidkaaba og baa xanta xabiibka iyo xaasidka way ogyihin ninka ku jecel hada wuu jecel hawsha u bogaay ninka aan ku necebna wuu ka xumaan wuu raadinaya xogtaada uu raadinaya ansaar marka waxaa weeye ha la iska ilaaliyo ya maxaa tiri cabdullaahi faracoodu wuu dhooban yahay anaa kuu sheegi doona si goona igu imow وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى إلهي وحوله المتحابون كوا isu jeclaaday fii jalaalي dad marka la sheego saxaabo ansaar baan ogu jecla anigu good kor marka laga qabto leanna ansaar markaad akhrido taariikhdoodii iyo wax ummadda qabteen iimaan baa ku gelaya ragnibaa ku gelaysa adaa adoo biidoo cirka maraas arkaysaa marka ansaar aad taarikhdoda loo ahriyo cinda alhijra iyo weliba shantii sano u horeysa islaamka hijrada waxay sameeyeen hala ahriyo almutaxaabuuna fii jalaali kuwa isu jecel aniga ay fiida hunaa bimacnaa lijalaali tii horay lamid tahay bijalaal tii horay la macno tahay almutaxaabuuna bisababi cadamati aniga weynankayga iyo rabinimadkayga iyo xaqnimadkayga dadka isku jeclaaday lahum waxaa u ahaaday manaabiru kuraas baa loo daadinaya jamcu mimbar min nuurin oo nuur laga sameeyey kuraas baa loo dhigay adsmad marka cid la marti qaadaya ama qolyo la maamuusay wax kuraas la daadshay iyo miisas iyo marya lagu xidho fiishfiishtiinna somalia markaad fiishtamaysaan waxaad samaysaa idan baal hawljanna wey lahum manaabiru min nuur kuraas waxaa loo daadinayaa iyo miisas nuur laga sameeyey yaqbituhum waxaa kama dadka ayaga ilahay dartii isku jeclaa sida ilahay u maamuusay u karaameeyey markay arkaan waxaa kamanaya ama jamanaya wa washuhadaa ambiyada iyo shuhado nebi maxamed si doqon ma ku dareensiiyey dad waxaa ugu khayr badan ambiyo iyo shuhado bini aadam waxaa ugu khayr badan buu nabiga ku dareensiiyey alambiyaau uma shuhada wuxuu ku yidhi yaqbituhum اnnabiyuuna wshuhada idan rawaahu tirmidi baa xadiidka wariyey wa qaala wuxuu uhi xadiiun xasanu صaxiix idan waxaa wy kamashadu ay ambiyadu iyo shuhadadu kamanhayaan dadka ilahay dartii isu jecla ee loo dhigay kuraasta qiimaha badan ee nuurka lagu karaameeyey taa macnaheedu ma aha qolyahan alla dartii isku jecla baa ka fadli badan ambiyada iyo shuhadada ma aha almanaaqib al waxaa laydhahda laa tadul cala alafdaliya alkhasaa'is laa tadul cala alafdaliya shay gooniha lagugu maamuusaya adugu wacdaro aad dhigtay iyo wanaag aad la timid dartii taa macneedu maaha inaad ka khayr badanta dadka kale hadda ubay nabigu wuxuu uhi qur-aanka saa idinku iyo abubakar baana ka fadli badnaa zayd ibnu haabit baa faraa'idka dadku u yaqaanay rag badan baana ka fadli badnaa cali baa qadaha u yaqaanay saxaabo badan baa ka fadli badnay idan almanaaqib maxaa la yhahda laa tadullu cala alafdaliya mudnaan gooni oo maalin madaxa tuuray oo lagu xurmeeye keeni mayso inaad rarku dhan ugu fiicanta laakiin mas'aladan ayada ah ku tilmaaman tahay ragga qaarkii waxbaad ku dheer tahay idan adoo shan gaadho oo fiicfiican wata haddaad arta hal gaadho haysto laakiin cajab qaba kanna ma ka qaataabaa ku qabani haddaadaa ka gawaadhay badanoo ka gawaadhay fiican laakiin bahalka quruxsa waad u bogaysaa ambiyada iyagoo barakaysan oo shuhaado la barakeeyo la maamuusay iyo haddana u boghayan hawshan wanaaggeeda iyo kuraastan loo daadaya nimankaani sidoo goonida ah loo maamuusay yaqbituhum alambiyaau annabiyun washuhada sidaas wey wa can abi idriis alkhawlaani caaid ibn camr iyo caaid ibni cabdillahiba waa la yidhaahdaay waa ymaniyiinta asalkoodii ka soo jirooday way ka yimid koonfurta jaziirat alcarab aljanuub alharbi waagii dambena shaam degay bay ahaayeen qoys yamanido soo guura asalkiisaba qabla alislaam oo shaam ku biyo dhigay bay ahaayeen yuu ka soo jeedaa qaala wuxuu uhi taabicigaas min kibaari taabiciin wey dakhaltu masjida dibishqa masaajidkii dibishqaan galay faidaa fatan baraaqu hanaaya waxaa masaajidka dhex fadhiya faidaa fatan waaba nin dhallinyaraan marku ohi nin dhallinyaroa ayaan marku odhi baraaqu anaaya dhoolishu cadcad yihiin dhoolishuse ifahayaan dhoolsha laga qoslo foolasha iriga ku xigaa dhool la yidhaahdaa laakiin inagu anaaya haddii la sheego waa foolasha qudhigooda laakiin inagu markaan waxaa ammaanayna somaadaan nahay dhool baan sheeganaa fool ma sheegno inaad ogtihiinba mooyee baraaqu anaya fooloshiisu ay ifahayaan ama muusood badan waa nin farxaana oo muusood badan oo dhooshiisu muuqanayso weji macbuus ahayn oo dadlasoo dhowayn karo dadka soo dhowaysanaya waida naasu macahu dadkuna hahiisay fadhiyaan wa fii riwaaya waida naasu xawlahu dadkuna hahiisay bay fadhiyaan faida khtalafuu fii shayin shay hadday isku maandhaafaan hadday isku qabtaan faida khtalafuu hadday isku maandhaafaan dadku fii shayin masale isku qabtaan iyo shay asnaduuhu waxay u tirinayaan shayga laysku qabtay ilayhi ila lfata baraqi tanaya war hebel u geeyaa leeyahay asagii baa leeha asaan ku kala baxnaa sheekh hebel inoo geeya wasadaruu waana ka fulahayaan can ra'yi taladiisa iyo go'aankiisa shayga isku maandhaafeen markay u geeyaan oo u fiiriyo go'aankuu gaadhaa la qaadanaya laisku khilaafi maayo bas sheekh waa ku jarbale halka ayada wasadaruu way ka way ku qancayaan wey can ra'yi taladiisii fi shay fasa'altu canhu waan toyday bu ninkan waa kuma ninka dhallinyarada ah ee quruxsan ee hadalkiisu dadka deeqayo ee wejiga furan ee wixii idin qabsado aad oola tegaysan kadibna aad ku qancaysan go'aankiisu wiy oo kuma fa qiila waxaa la yidhi buui hada mucaad bnu jabal mucaad bnu jabal abu cabdiraxmaan alansaari weeyaan saasaa laygu sheegay buui falamaa kaana min alad berita markii la gaadhay ninkii waan jeclaaday waa saxaabi urkiisa waa hayaa maxaan dhaweyaan lagaaga horayn xalqada falamaa kaana min alad berita markii la gaadhay buuhi hajartu waan soo jarmaaday waan soo kallahay fawajadtu waxaan helay mucaaduu qad sabaqanii igaga soo hormarayba bitahjiiri kallahaadda asagaa masaajidka iga soo horreeyey aniga lahaa salka iska mar oo yaan lagaa hormarin xaggana socotada ahaa wuu iga soo hormaray nin socotaa waa ninka dadka ogu kanshaladan wey wax ka yaalla ma jiro caabiru sabiil hariib weye wax mashquuliyama dantiisa unba yaa haysa wawajadtu waxaan helay yusalli asagoo tukanaya salaatu sunna iska tukanaya faintadartu waan kortay xataa qadaa salaatah ilaa uu salaaddiisi dhammaystay gobannimo aadaabta weeye dhuunta ka gelin waan sugay buui ilaa uu salaaddiisi dhammaysanaya toddobuu tukanaya tukan ma iska sug uma ji'tu waxaan haddana oga imid buu markuu salaadda dhammaystay min qibali wajhi xagga wejhi edab labaad weeye qolya adoo sii jeedo oo mashquulsan qadaadka intay fadhiistaan sheekho waxaan ku idhi koladaaba fadhiisa jaleecbaad muruq baa ku galahaya waad fahanteen aadaabta meesha ku jirta ayib uma ji'tuhu macaad baan oga imid buuhi min qibali wajhi xagga wejiga hore waan wareegay waan soo hor fadhiista fasallamtu calayhi markaasaan salaamay buu i inta au wareegaya weli muu salaamin wuxuu ka baqaya isagoo sii jeeda hadduu salaamo inuu sheekhii dhibo ama mucaadibo soo jeedsado xooga edebdaruu ka arkay anshixumo uu soo wareegay markuu hor yimid buu salaamay fasallamtu calayh waan salaamay uma qultu waxaan idhi wallahi innii la uxibuka lilah dhaqankii yaraaye uu ku arkay iyo wanaaggii buu ilahay darta u jeclaaday dan kaleba kama laha wallahi allaaan ku dhaartay innii anugu dhaar iyo aadaatu tawkiid buu iskugu daray oo ini ah laan buu raaciyey saddex tawkiid dhaar iyo innoo wax lagu dhuujiyo waa taqaanaan fii cilmi lmacaani xataa naxwadaad ku barateen laamta wax lagu dhuujiyo inta wax lagu adkeeya wallaahi allaan ku dhaartay innii anugu la uxibuka lilaah ilaahay dartii baan kuu jeclahay fa qaala macaad wuxuu yidhi allah ma alla kugu og hawl culus waxaad sheegtay faqud wuxuuna allah ilaahay baa igu og faqaala wuxuu idhi allah ma allaa kuga og faqultu allah ilaahay baa igu oga waa iga dhabdan kale ma jirto faahadanii wuxuu i qabtay buu idhi bixabwati ridaa'i go'aygii aan doonyaysnaain garwaaxaysnaa buu qabtay oo isoo jiiday buui xabwadu waa marada markaantaad dabarka soo marayso aad lowyaha ku qabsateed xidhateed fadhiisato kursigii reebaadiya jidaaru lcarab derbi lagu tirsan maysan lahayn waa teendhooyin hawshooda maxaa lagu tirsanhaya go-aad iska wareejin waad isku qaban dhabarkaad ka soo wareejin marka jilbaha iyo dhudhumadaad ku qabsanaysa waad xidi marka maanta dhowaad fadhida waad sheekayd daali maysid ya waa la sameeya anagu waa taqaanaan maxaan dhanaa garwaaxaysi doonyaysi ayadoo khilaaf baa ka taagan doonyaysi in go'weyn aad isku duduubto minjiya madax doonyaysi waa la yidhaahdaa laakiin midaan muran gelayna waa garwaxaysiga faahadanii wuxuu i qabtayoo bixabwati ridaaye gu'aygii aan garwaaxaystay buu saa iigu soo qabtay soo jiiday buui fajabadanii ilayhi xaggiisu ii soo jiiday uu isoo ila hor fadhiistay faqaala wuxuu yidhi abshir bishaarayso khayr maxaa yeele haddaad alla dartii ii jeceshahay dan kale aadan lahayn khayr ku bishaarayso samictu rasuul lah sal lay sl rasuulka ilahi baan maqlay baan ka booday fa innii samictu rasuul lahi sal sl rasuulka ilahi baan maqlay anugu cid kale oo iska baddaayay yaquul asagoo leh qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi qaala allahu tacaala yaquul allahu tacaala waad soo marteen masaladii markuu jumhuurtu ay kuu sheegeen ayd qaala tacaala ay yaquulu tacaala waa la odhan karaa labada xadii ku xoojinayaan labada isticmaalba inay bannaan yihiin yaquulu tacaalى wallahu yaquulu xaqa whyadi sabiil iyo qaala tacaala qala rabbukum oo kale qur-aankana waa ku badan tahay haddee labada macnaba waa isku mid qolyaha marka aan maslada ka fiirsanin ya waxay yidhaahdeen qaala besun baa la odhan karaa qaala tacaala iyo wa qaala rabbukum iyun baa la odhan karaa yaquulu mamnuuc warkiina waba kama jiraan la yidhi qaala allahu tacala ilahi wuxuu yidhi idan siiqat lmaadi ba laga cabiray litaxaquqi wuquucihi inuu dhacahayaa la hubaa wajabad maxabatii kalgacalladaydii baa u waajibtay u laasimtay lilmutaxaabbiina kuwa isku jeclaadee fiya ay min ajli aniga dartay wlmutajaalisiina fiya kuwa wada fadhiista aniga dartay ilaahay dartii u wada fadhiistaan u dan islaam oga tashadaan diin oga tashadaan wlmutasaawiriina fiya kuwa isku booda isku ziyaarta dartay hebel soo booqano danka lagama laha aan soo salaano islaamnimo iyo wanaag diineed baa loo booqanaya danka lagama laha wlmutabaadiliina fiya kuwa wax siiyey ani dartay wax su siiya almutabaadiliin min albadl waxbay waa is caawinayaan waxbay istaraya ilaahay dartii waxbaad bixinaysaa ruuxa muslim u siinaysaa ilaahay dartii wlmutabaadiliina idan wax laysku quro naftaada ugu daran haddee wax la bixiyo waxaa le aadama ugu culus naftiisa kii bixiya haddee adiga taadii ku furtay maxaad moodaa xadiiث xasn صaxiix rawaahu maalik baa wariya fi اlmuwaطa biisnaadihi صaxiix buu ku wariya qowluu nabigu u yidhi cafwan qowluu u yidhi abi idriis alkhawlaani soo ma ahayn hajartu ay bakartu waan ka lahay ama waan jarmaday reer koonfureedku waxay kudhi waa dheelmaday markay u jeedaan waan ka lahay waan dheelmaday annagu dheelmadku waxaan dhahnaa hooyashada hooyashada wixii nis dambe dhacaan dhahnaa kallahaadda hore niska hore ku dhihi ree koonfureedku hebel waa ku dheelmaday saaka waa macnaheedu saan oogu kallahayn oo durba oogu kalla waxaad mooddaa xalay la barya hadalkooda inaga baliiqsan midkooda inaga baliiqsan dhankaa marka la fiiriyo waa ku dheelmado waa maxa waxaad moodaaba saan oogu kallahay ee waaga bidhiisa baan u ag fadhiistay inaan xalayba la baryay warka maad fahanteen wahuwa bitashdiid اljiimi jiinkoo la shido weeye qowlu uu yidhi allahi faqultu allahi alأwalu bihamzatin mamduudatin lilistifhaam allaahida hore hamse mamduudaa la hormarinaya oo la maday istifhaam darteed baana la shidaa loo yeelay wاthaani bilaa madinka dambe asagu madlooy allahi baa loodhanaya allahi mid alla aabaa toora ka hormarin ta dambe allah waa jawaab marka allahum baad leedahay marka sidaas yani erayga erayga mucaad ee laba goor ama saddex goor allahi uu yidhi asagu waad madaysaa jawaabta abidriisna waad gaabin intaa un ku kala fahma intaasuu sheekhu ujeedaa وcan abi kariimata اlmiqdaam saa darteed wuu ka hubsanaya waa aragteen mucaad su u hubsanay lann hawsha hawl culus weeye man axaba lilah وabغضa lilah وأcطى lilah وmanaca lilahi faqad istakmala اliimaan xadiidkii ahaa man axaba lilah ilahay dartii ninku wax u jeclaada وabغضa fi اllah ilahay dartii wax u naca وأcطىa lilah ilahay dartii wax u bixiya wamanaca lilah waxaad ruuxa u diida ilahay dartii ugu diida faqad istakmala iimaan iimaanku kaamilsan nin salaf ka mid a ah fudaymul ciyaaduna baan filhayaa wuxuu odhan jiray haddaan arko ruux bini'aadam oo yidhaahda ilaahay dartii baan kuu necbahay dhabna ay ka tahay waxaa waajib uga ruuxa inaa dartii u jeclaada bu anugu u fiirsada hadda muxuu ka duulahayaa ilaah dartii baan kuu jeclahayda badan in badanoo ka mida sax ma aha waxbaa ku jira waa maqshuush fuundo weeye ma fayoobo haddaan arka buu ruux ilaahay dartii baan kuu nacay dhabna ay ka tahay xaqiiqi ka tahay oo uusan ii nacin inaan qoyskayga iyo inaan xoguu ka xoog badnahay iyo inaan wuxuun isku qabannay oy daacad ka tahay waxaa waajib inaan ilahay dartaas ruuxa u jeclaado limaada ruuxa ilaahay darti oo daacada ruuxa u naca waa maxay waa nin iimaan xooggiisu xoogan yahay ninka marka in la socda waajiba buuri laakiin horta ha la man yubqidu lilaahi xaqiiqatan waa in la helo ilaahay dartii baan u nacay budhi waa dhowdba xoogu qaran ka waaye heb ilaahay dartii baan u nacay waa dhowdba doodana doodii buu ka helay guri buu ka boobay balooduu rabay inuu dilaalo ayuu ka qaaday gabaday wada shukaansadeen buu ka dhaqaajiyey waa taqaana soomaali warkeedu miaal baan oga jeedaa ilaahay dartii baan u nacayda badan iyo alla dartii baan u jeclahay far baa ku godan hadday laakiin daacad tahay wax la heli kara ma aha وعن أبي كريمة المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه عنه صلى الله عليه وسلم قال صبن وحور إذا حب الرجل أخاه روح دوالكي جعلاده فليخبرها أشيغ أنه يحب أنه جعليها dad ilahay dartii u jeclaato ruux muslima u sheeg inaad jeceshahay rawa abu daawuud wاtirmidi wa qaala xadiiثun xasanu صaxiix وcan mucaadi bni jabal abi cabdiraxmaan ana rasul اlah sl lay slam akhada biyadih saxaabada tarjamadooda markaad akhrido iimaan uu kaga kordhi wey asaga iyo rag la mid ah abudarda iyo abudar iyo asaga iyo iimaan baa abubakr sidiiq iyo dadka noocaasa taraajimtooda akhriya salafka aad ka soo jeedaan hum aslukum wa faslukum wailayhi yaxinu qalbii buu dhihi jiray ninkii la odhan jir xasan albasri markuu sheegay raggaasoo kale wuxuu haulaai aslii dadka akhriya taariikhdooda tarjamadooda iska daaya waxyaabahan cantarabaqashkae macno malaha abu cabdiraxmaan baa ka oo nabigu jeclaa calayhi salaat wasalaam nin fariidoo dhallinyaro u ahaa ana rasul sl ahada biyad nabiga gacanta qabtay dhab buu siiyey gacanta wa qaala wuxuuna suubanu yaa mucaad mucaadow wallaahi allaan ku dhaartay aniga muxameda calayh salaat wasalaam innii la uxibuk ilaahay dartii baan kuu jeclahay nabigu waa dhaartay innii adadtu kid buu isticmaalay laan buu geliyey inta axadka samaynaya waa kuma xabiib ullah khaliil ullah waa afdal اlbashariyati cala اliطlaaq basharka kii u fadli badnaa way sida raajica ah wallaahi ku dhaartay innii la uxibuka gogoldhig buu nabigu marka kaga dhigahayaa wuuna u caddeeyey hawsha u qabo ilaahay dartii baan kuu jecelahay uma uusiika waana kuu dardaarmayaa mucaad xadiidka ikhtisaar buu nawowi geliyey riwaayo xadiidku uu leeyahay markuu yidhi nabigu wallahi innii la uxibuka yaa mucaad mucaad wuxuu idhi biabii anta wa ummii yaa rasuul allah la uxibuka aydan wuxuu hi aabbahay allah kugu furtay rasuulka ilaahayow anugu waa ku jeclahay bu nabi wuxuu ogahay ee iga dardaaranka uma uusiika waa kuu dardaarmaya ya mucaad mucaadow laa tadacanna ha ka tagin laa tadacanna fii duburi kulli salaatin salaad walba gadaasheeda markaad dhammayso ha ka tegin taquulu inaad tidhaahdo allahuma acinnii wa fi riwaaya rabbi acinnii allahuma acinnii alla igu kaalmee calaa dikrika xuskaada inaan ku xuso wa minhu lqur'aan kalaamkaada inaan akhriyo oon taxmiid la imaado oon tasbiix la imaado ilaahu aan ku xuso carabkaygu uun dikrigaada laga waayin allaw igu kaalmee wa shukrika mahadnaqaada ilaha inaad u mahadnaqdo abaalka laguu galay noloshaada yaa nicmoah caafimaadkaa nicmoah indhahaa nicmaah lixlaxaad baa nicmoah fahamkaa nicmoah ruuxii laga qaaday baa garanaya adugu garan maysid caadaad iska moodid waad iska soo kici waad abiseen irig hebel hameelgu waa soo ordahaya waxaad ka mahadnaqi iyo waaad mid warwaro ma haysid maalinka lagu qabtun baad garan wa shukrika inaan ilaah kuu mahadnaqo oo nicmooyinka iyo abaalka aan ka mahadnaqo wa xusni cibaadatika iyo wanaagsan wanaagsanba alla ku weydiisanaya iyo inaan si wanaagsan alla kuu caabudo igu kaalmee wey cibaado wanaagsan oo khushuuc leh oo naacow leh oo deganaanshan leh oo macaan leh oo ikhlaas iyo sidqi wadato oo alla dartii ah xadiiثun صaxiix rawa abu daawuud wالنasaaئي biisnaadin صaxiix walidalika xadiidkan markuu nabigu u sheegay mucaad nabigu waana ku jecla waana kuu dardaarmaya saddexdaa weedhood ha ka tegin rabbi acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika ha ka tegin u sheegay oo idhi kaalay waan ku dar ninkii la odhan jiray asunaabixi cabdiraxmaan asunaabixi buu u sheegay wuxuu idhi wuu u asaguna ardaygii mucaad oo sunaabixina wuxuu u dardaarmay ardaygiisa abu cabdiraxmaan alxubali alxubali aad garanaysa asaguna yamaniga hashaamigana ahaa abu cabdiramaan bn xubil wuxuu u dardaarmay ardaygiisa cuqatu muslima tujiibi ilan waa dardaaran culus nabi maxamed uu weliba ku hormariyey muqadima maa bacdaha muqadima inii wallaahi la uxibuka ya mucaad laa tadacana dubura kuli salaatin rabbi acinnii calaa dikrika wa shukrika waxusni cibaadatik afarta mucaad iyo saddex ardayoo dambe sunaabixi abi cabdiraxmaan alxubuli cuqbatu muslima tujiibi almisri nin walba ninbuu u dardaarmo waa weer wanaagsan aad u qiimo badan ha laysu dardaarmo nabigu marka meeshuu mucaad ka joogay baad arkaysaa iyo suu u ku yidhi ruux uu intaa ku yidhi oo sidaa nabiga ogu dhaartay saxaabada laguma hayo mana soo helaysaan soo baadha waad arkaysaa nin nabiguna waa ku jeclahay inta mucaad uu jeclaa daduu ka jeclaa baa jira laakiin intaa nimuu iskugu daro mucaadka inaanu weli ma arag inii wallahi la uxibuka ya mucaad dadka yaad u jeceshahay caaisho yaa ku xiga nabi allow agga ragga aabbaheed abubakar howlo badan baa jira laakiin siiqadani kalgacallo gooni ah iyo danayn nin deeqsuu ahaa mucaad masaakiinta muslimiinta su waxa u siinaya ee xoolihiisu u gadahayay ee daymo u soo qaadaya buu ku qaamoobay markaasaa midina hanti badanoo loo qabsaday nabigu wuxuu u diray yamanba inuu kasoo dhaqaalo kasoo helo oo kaga bixiyo markuu diray wakii la dardaarmo yidhi inaadan ii imanin baa laga yaabaa ood qabrigayga soo marto wuu la dardaarmay sanadki idan nabi maxamedoo la xabaalay madiina ku soo laabtay muusala kulmi mar dambe marka ninuu wax badan u sheegay buu ahaa waa kii nabigu yidhi wa aclamu nnaasi bilxalaali wاlxaraam maalinka qiyaamana mucaad wuxuu iman doonaa culammada muslimiinta isagoo hogaaminaya abubakar iyo cumar isagaa hogaaminaya fi اlaakhira jamiic اlculamaa min abina aadam ilaa qiyaami saca nin walbo caalimo adduunka soo maray ugaasku hogaamin doona waa mucaad ibnu jabal ninka noocaasa wey ninku ma aha marka hawl saalan ma aha وcan anas bn malik radi allahu tacala canhu ana rajula kana cinda الnabiy nin baa nabiga la joogay maalin maalmaha ka mid ah famara rajulu bihi nin baa soo maray ninka nabiga la fadhiyey ayaa ninkaa soo maray faqaala wuxuu ninkii nabiga la fadhiyey wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow inii la uxibu haada ninkan ina maray waan jeclahay inii la uxibu haada ninkan ina maray nabi alla waan jeclahay kan maragtaa sii socdaa waan jeclahay faqaala lahu nabiyu nabiga wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam aclamtahu ma ogeysiisay ma u sheegtay inaad jeceshahay qaala laa mayu nabi alla uma sheegin qaala suban wuxuu idhi aclimhu ogeysii u sheeg inaad ilaahay darti u jeceshahay falaxiqahu waa ka dabatego waa haleelay faqaal wuxuuna ku yidhi inii uxibuka fillaah ilaahay dartii baan kuu jeclahay faqaala ninkii labaad wuxuu yidhi la jeclaa axabaka allah ladii axbabtanii lah axabaka allah axabaka ha ku jeclaado alladii eebbaha axbabtanii aad ii jeclaatay lahu ila ajlihi rawa abu daud bisnaadin xasanin cafwa bisnaadin saxiix abu daud baa wari xadid kaso bsnaad waa siduu sheegay wey marka waxaa weeye ruuxaad ilaahay dartii u jeceshahay u sheeg waa min asunna marka horena isku hubso inaad ilaahay dartoo u jeceshahay iyo inaad dana kale ka marka saddexaad ruuxaad ilaahay dartoo u jeceshahay maxabbada idin dhexaysa ilaali dhowr waxaad ku ilaa ku dhowrana kow waxaa ka ah, hawl adduunyaha la wadaagin u fiirsada hawsha ayada dardaaranka yuusaga baxsanin ninkaad ilaahay dartoo u jeceshahay wax adduunyaha la wadaagin jamaaca min asalaf baa la jacaylka ilaahayaan dadka jecellahay see lagu dhowri karaa waxaad ku dhowri kartaa idaa axbabta rajulan fi illaahi fa aqila mukhaalaatathu fii dunyaah adduun ha wadaagin ha la shirkoobin waxba ha la sheergaraynin shilimihiisi iyo dhaqaalihiisa ha qodqodin inaad wax siisamayan ha ka agbixin baashaan rag wa isku laysaa in badanood ogtihi ninka caamaga arkay wadaadda ismarxabaynayo ismucaanaqaynayo wuxuu idhi waa gartiin buui he waa gartiinoo lexjaclaayna dhexmarin buui waxaad xabadku saaraysaan lexjaclayna dhexmarin yaashinay idiin dhiibo aad dagaalantaan hawshaad marka aad iyo aad ha la yskaga ilaaliyo waxaa kaloo marka muhiim jiddana oo ilaalin kara shayga asaga ah in ruuxa qodqodkiisa iyo dabagelkiisa laga leexdo waxbaa sirihiisiiyo ha dabagelin afar wixii dhibe kaaga yimaado u dulqaado ilaali inta haddaadan yeelin ninkaad sagay lahayd ilaahay dartii baan u jecla waxaad bilaabi hee ilaahay dartii baan kuu necbahay wallahu subxana wa tacala aclam